bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira bإidn اllahi tabaaraka wa taعaalى waxaa maanta aynu qaadan doonaa sidii ballantu ay ahayd risaalada almadkl fi اlqawaacid اlfiqhiya oo si guud ama si kooban u tilmaamaysa uun alqawaacid alfiqhiya wax ka mid ah waxaan baraarujinayaa uun risaaladan kooban asal ahaan waa mid uun loogu tala galay manhaj ahaan iyo muqarar ahaan in masaajida lagu dhigo ballantu may ahayn laakiin kolley dee guddidu iyaga iyo culimadu doortay wixii culimmadu ay qoreen wax ka un baynu ururnay wax inagu aynu alifnay ma aha taasi waa iga talo iyo iga inaanay ahayn aqoon iyo waxaanu dadka dheernahay laakiin dee culimmadii dowladunbaa dooratay in risaalada lagu dhigo arrintaa marka laga yimaado biidn illaahi tabaaraka wa tacaala horta kitaabku waa kooban yihin qawaaciddiisuna waa ay kooban yihiin oo ma fara badna sida magaciisa ka muuqatana waa madkhal ama muqadima ku saabsan fi lqawaacid alfiqhiya yani wax ka mid ah marka waxay u noqonaysaa un ardayga ibafur iyo barbilow kutubtii kale ee ka waaweynayd ee xajmi ahaan iyo aqoon ahaanbaa ka badnaydna waa inoo soo socdaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala risaalada qaabka aynu u dhigan doonno haddii alla ka dhigo iyo sida aynu u akhrisan doonno inaynu wax ka ogaanna waa muhim waxaynu isku dayi biidn illaahi tacaalaa in wakti kooban aynu ku gebagabayno sida qorshuhuba uu yahay wakti badanba ma haysto kitaabku sidaa awgeed waynu dhaqaajin doonaa sharaxana badin mayno waa almatna wamaa laa budda minhu matniga iyo wixii laga fursan waayo un baynu raacin doonnaa sharax dheerna geli mayno si aynu waktiga uga faa'iideyna biidn illaahi tacaala inta aynaan markaa darsiga koowaad bilaabin waxaan doonayaa inaan laba qodob ka horraysiiyo ama muqadime iyo hordhac ahaan walow darsiga ugu horreeya uu muqadime iyo hordhac iska yahay oo dee markaba aan qawaacidda iyo sharaxoodii hoos loo gelay haddana laba qodob oo muhiimaan baraarujinayaa muqadimaadka inta kale kitaabkay ka muuqanayaan muqadimada koowaad ee aan baraarujinaya waxa weeye cilmu alqawaacid alfiqhiya laysa cilman mustaqilan bidaatih ma aha cilmi yacni sidiisa u madax banaan ma aha wa inamaa huwa taabicun lilfiqhi wuxuu tabac u yahay ama uu u khidmaynayaa fanniga weyn ee loo yaqaano fiqhiga taasina waxaa calaamad iyo yani waxa weye caddayn u ah culimada wax ka qortay fannigan loo yaqaano alqawaacid alfiqhiya marka ay qawaaciddaa qorayaan ama ay sharaxayaan ama ay tusaalaynayaan ama tadbiiq ay ku samaynayaan waxay ku saleeyaan madaahibta kala duwan marka de ninkii tusaale ahaan mu markuu xambali yahay tadbiiqiisu dee kii xanaabiladu iska noqonaya hadii uu shaafici yahay shaaficiyadii ayuu waafajinaya furuucda marka la eego yacni alqawaacid alfiqhiya tadbiiq ahaan marka la eego iyo furuucda hoos imanaysa inta badan waxay ku salaysan tahay madaahibta iyo kala duwanaanshiyahooda waxaa markaa taasi ay tilmaamaysaa alqawaacid alfiqhiya inaanu ahayn fanni sidiisa u madax bannaan ee uu yahay tabac mid u ah alfiqh fannigaa fiqhiga loo yaqaano waxaa kaloo xusid mudan qofka taalibulcilmiga ah oo muqadimada labaad ee aan raba inaan baraarujiyo waxaa u habboon marka uu fannigan baranayo in qawaacidda fiqhigee uu baranayaa ay noqoto mid ku salaysan madhabka fiqhi ahaan uu baranayo <clears throat> alqawaacid alfiqhiya <clears throat> <clears throat> waa ay kala duwan yihiin marka la eego madaahibta oo madaahibtu madhab waliba wuxuu u leeyahay qawaacid u gaar ah laakiin waxaa jirta qawaacid guud oo madaahibta badankoodu ay isku waafaqsan yihiin sida qawaacidda aynu ku arki doonno kitaabka oo alqawaacid alkhams alkubraa marka haddii aad doonayso faniga alqawaacid alfiqhiya inaad barato baac dheerna aada u yeelato waa inaad ka bilowdaa fiqhiga faniga ama waxaan leeay madhabka aada fiqhi ahaan baranayso ayaa alqawaacid alfiqhiyana ay tahay inuu ku salaysnaado waayo qawaacidan fiqhiga ama alqawaacid alfiqhiya tadbiiqaadkeeda iyo tusaalayaasheeda dee fiqhigiibay u noqonayaan waa furuucdii fiqhiga ahayd baa hoos imanaysa marka madhabka furuucdiisii aada baratay iyo fiqhigiisa ayuunbay fiican tahay qawaaciddiisana ina aad ku bilowdo aada barato adarsu lwal darsiga ama cashirka ugu horeeya waxa uu ka hadli doonaa tacriifu alqawaacid alfiqhiyati wa ahamiyatuha qeexitaan la qeexi doono alqawaacid alfiqhiya iyo muhimadda ay leedahay alqawaacid alfiqhiya yacni cilmigani barashada la baranayaa muhimadda uu leeyahy halka waxaa ka muuqanaysa muxtawayaatu dars waxaa looga jeedaa uun darsigani qodobada uu koobsanayo ee la arki doono ama aynu ku arki doono gudaha tacriifu alqaacidati alfiqhiya alqaacidatu alfiqhiya qeexitaankeeda musطalaxu alqawaacid alfiqhiya erey bixintan alqawaacid alfiqhiya murakabun waa mid ka kooban min kalimatayni laba kelmadood asbaxataa labadaa kelmadood oo noqday calaman magac u noqday calaa haada alfanni fannigan la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya wasawfa nubayinu waxaynu caddayn doonnaa in sha allahu tacaala macnaa kulli kalimatin minhumaa labadaa kelmadood ee magac uu iska saaran yahay ama magacu uu ka kooban yahay mid walba macnaheeda ayaynu marka hore caddayn doonaa mid walba gaar ahaanteeda alqawaacid iyo alfiqhiy uma dabeetana nubayinu waxaynu caddayn doonaa almacna almurakabi minhumaa macnaha labadaa kelmadood iska saaran ee ka dhashay likownihi ahaanta uu yahay isman magacuu u yahay lihaada alfanni fannigan fa alladii fannigaasoo bayna aydiinaa horteenna yaalla macnuhu waxa weeye erey bixintan ama magacan alqawaacid alfiqhiya waa magac ka kooban laba kelmadood wa murakabun min kalimatayn labada kelmadood oo kala ah alqawaacid iyo alfiqhiya haddaba marka la doonayo magac murakab ah in la qeexo marba haddii magacan la qeexayaa uu murakab yahay marka hore waxaa wanaagsan inta aan isagoo murakabo isla socda la wada qeexin waxaa ka muhiimsan oo ka mudan marka koowaad in labadan kelmadood ee magacuu iska saaran yahay mid walba gaar ahaanteeda loo qeexo kadib baa dabeetana iyaga oo wada socdana macnaha ay bixinayaan lagu qeexaya sidaa awgeed baa culimada marka aad eegto culuumta kala duwan marka ay qiixayaan fannigaa magiciisu haddii uu murakab yahay maxay ku horeeyaan tacriifka koowaad oo ah in labadan kelmadood mid walba gaarkeeda loo qeexo sida dee aad ku aragteen usuul alfiqhi oo kale usuul ulfiqhi waa murakab idaafiya marka usuul la gaar baa loo qeexaa marka koowaad fiqhina waa la qeexaa kadib baa labadii kelmadood oo wada socdana oo magac qura isku noqdayna la qeexaa haddii aynu tusaale kale soo qaadanno haddii lagu idhaahdo ama uu qofku yidhaahdo waxaad ii sheegtaa ummulquraa magaca bal macnihiisa ii sheeg marka koowaad waxaad isweydiinaysaa amaba laga yaaba inaad qofka weydiiso oo su-aasha koowaad ee kugu dhalanaysaa ay tahay kelmadda ummuna miyaan kuu qeexaa gaar ahaanteeda alquraana ma gaar baan u qeexaa waa su-aal imanaysa mise iyagoo wada socdo umul quraa ah oo hal magac isku ah baan kuu sheega marka waxaa la mid a ah magaca cabdullah macnihiisu waa addoonkii ilaahay sooma magacaasi inuu macnaha tusinayo ah addoonkii ilaahay wuxuu qofku garan karaa marka uu marka horeba yaqaano kelmaddan cabdi macnaheedu waa maxay magacan lafduljalaalahna allahna maxaa looga jeedaa markaasaa wuxuu garan karaa labadii kelmadood oo la isu idaafeeyeyna macnaha ay samaynayaan oo ah addoonkii ilaahay marka halkan marka aynu joogno alqawaacidu alfiqhiya ama alqaacidat alfiqhiya inta aynaan baranin fannigan alqawaacid alfiqhiya maxaa la yidhaahdaa muxuu ka hadlaa maxaa looga jeedaa waa inaynu barannaa maa macna alqaacida wa maa macna alfiqh waa barateeno dee horaa u aragteene laakiin inaynu haddana dul istaagnaa waa muhim jiddan marka muqadimada ayar waxay tilmaamaysaa un musطalaxan ama magac bixintan alqawaacid alfiqhiya waa murakab waana murakabun wasfiyun murakabku u noocyo badan yahi murakab idaafiya murakab wasfiya kan waa murakab wasfiyo dee magacan labada kelimadood ka kooban labada kelimadood sife iyo mawsuuf bay isu yihiin alqawaacid waa mawsuufkii alfiqhiyana waa sifadii labadaa kelmadood markii la isu geeyay asbaxataa calaman calaa hada alfan waxay calam ama magac u noqdeen ama laqab fannigan loo yaqaano alqawaacid alfiqhiya marka in labadii kelmadood la kala ogaado marka hore ayaa ka horeysa in la ogaado macnaha ay wada samaynayaan sida ogeed baa waxaan idhi wasawfa nubayinu in shaa allahu tacaala macnaa kuli kalimatin minhuma labadan kelmadood ee laysu isu yan tarkiibiyey mid walba macnaheeda in la garto ayaa horeysa uma nubayinu almacna almurakabi macnaha murakabkaana markaasaynu garan likownihi isman lihada alfanni aladi bayna aydina fannigan inu hor yaallo isagoo magac u ah iyo macnihiisaynu markaa baran doona awalan ugu horeyn tacriifu alqaacida haddaba alqaacida tacriifkeeda ayaynu arki doonaa tacriifkaasoo laba dhinac taabanaya tacriifuhaa luqatan wa tacriifuhaa biisilaaxiha alcaam istilaaxeeda guud qaacide maxaa loo yaqaanaa fanni waloo la joogo waynu arki doonaa carabi ahaanse maxaa qaacide loo yaqaanaa waynu arkaynaa alqaacidatu qaacidadu luqatan carabi ahaan al asaasu waa gundhiga ama seeska waal aslu iyo wixii asal u ah ama gundhigu ah limaa fawqahu wixii ka sareeya kasaa qaacida la yidhahda milu qawaacid اlbeyt sida tusaale ahaan qawaacidu albeyt maxaa looga jeedaa qawaacid اlbeyt ay asaasuhu walaslu aladii yubna calayh wa seeska uu ku taagan yahay gurigu iyo asalkan lagu dul dhisay dee qaala allahu tacaala wa waxau uhi waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciil waxaad xustaa nebi moxamedow xilli nebi ibraahim uu dhisayo uu kor u qaadayey kacbada seeskeeda nebi ismaaciilla uu la dhisayey wa qowluhu tacaalaa baa isna u tusaale ah macnaha alqaacida oo looga jeedo luqatan alasaas faata allahu bunyaanahum min alqawaacid fii suurati naxl waxaa ilaahay tilmaamayaa <clears throat> qoomkaa la halaagay ilaahay guryahoodiibaa waxa uu ciqaabta kaga keenay iyo halaagga min alqawaacidi xagga hoose jiridaha loo fugshiyey wey macnuhu seeskaa lagaga yimi fakhara calayhim asaqf min fawqihim haddaba faalqaacidatu min haatayn alaayatayn alkariimatayn labadan aayadood lafdiga ama magaca lagu sheegay alqaacida ama alqawaacid bimacna alasaasu maxaa looga jeedaa waa seeska iyo gundhigii baa loo jeeda wa huwa asaasku iyo seeskuna waxa weeye maa yurfacu calayhi lbunyaanu waxa dhismaha la dul saaro yacni dhismaha intaan la bilaabin gundhigga hoose ee la dhiso ayaa loo yaqaanaa al asaas marka la isu soo xooriyo alqaacida lugatan waa maxay waa al asaasu waal aslu aladii yubnaa calayhi shay waa seeska iyo shayga shayga kale lagu dul dhisayo ee gundhigga u xajinaya ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye alqaacida taas waa luqata wey waay alqaacidatu isilaaxan qaacidadu eray bixin ahaan isilaaxa halkan loo jeedaa waa biisilaaxiha alcaam ama bimacnaaha alcaam alqaacida bimacnaha alcaam qaacide marka macnaheeda guud loo jeedo macnaheeda guudna waxaa laga wadaa fanni kasta oo la joogo qaacide maxaa lagu qeexaa marka kan waa istilaaxii guude ha u qaadan ninka alqawaacid alfiqhiya marka la qeexayo ka inoo soo socda iyo kan ha isku khalde kan waa qaacide maxaa la yidhaahdaa macnaha guud sideedaba marka luqatan laga yimaado macnaha guud marka la yidhaahdana dee faniyo badan baa soo gelayo oo alqaacida alusuuliya alqawaacid alusuuliya walqawaacid alfiqhiya walqawaacid alnaxawiya isu wada geeyo macnaha guud ay qaataani waa maxay ay wada leeyihiin macnaha gaarkee alqawaacid alfiqhiya looga jeedo wuu iloo soo socdaa alqaacidatu isilaaxan waxaa looga jeedaa xukmun kuliyun waa xukun guud ama ballaadhan oo afraad badani ay hoos imanayaan kulli mar kelile waxa weeye afraaddii uu koobsanayay oo dhan baa hoos imanaysa yustafaadu minhu xukunkaa guud ee afraadda faraha badan koobsanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa oo lagala baxayaa axkaamu jus'iyaatin kaiira jus ama masaa'il fara badan axkaamtoodii baa xukunkaa guud lagala baxaya oo tusinaya ama laga faa'iidaysanaya qaacido waxaa la yidhaahdaa istilaaxan waa xukunkaa guud xukunkaa guud kulli maxaa loogu bixiyey baynu nidhi yacni waxa uu koobsanaya yashmalu jus kaiira maxaa hoos imanaya masaa'il fara badan jusiyaad yani masaa'il baa looga jeeda ayaa hoos imanaya xukunkaa guud ee masaa-isha faraha badani ay hoos imanayaan maxaa laga faa'iidaysanaya oo laga qaadanaya masaa-isha faraha badan ee hoos imanaysa ayuu hal xukun wada siinaya hal xukun ayuu ka dhexaysiinaya tusaale ahaan alqawaacid allugawiya alfaacilu marfuucun waa qaacido maxaa hoos imanaya kullu faacilin de soo maa xukunkii faacilkao dhan ba halkaa lagu ururiyey marka la yidhaha alqawaacid alusuuliya tusaalahaan waxaa tidhi alamru lmulaqu yaqtadi lwujuub amarka mutlaqa ahi ee aanay la soconin wax qariino ah oo daahirkiisa ka leexinaysa yaqtadi lwujuub maxaa hoos imanaya waa qaacide kullu amrin mutlaqin soo hadde ayaa hoos imanaya marka marka la leeyahay waa xukmun kulliyun yani waa xukun kaa guudo markaa tii almru yaqtadi lwujuub waa xukun dee waana kulli kullu amrin baa dee hoos imanaya waxaana laga faa'iidaysanayaa oo laga qaadanaya lagala soo baxayaa axkaamu jus-iyaatin kaiira oo dee amar waloo mutlaqa soo xukunkan un siin mayse annahu lilwujuub ha marka asal ahaan qaacidada macnaheeda guud waxaa looga jeedaa waa xukmun kuliyun waa xukunkaa guud ee ballaadhan kullina waxaa looga jeedaa baynu nidhi waxba ka bixi maaya wixii uu koobsany o dhan baa hoos imanaya yustafaadu minhu xukunkan guud waxaa laga faa'iidaysanaya u ina tusinayaa axkaamu jus'iyaatin kaiira masaa'il fara badan axkaamtoodii buu inoo soo ururinaya sideedabana saynu arki doonno qaacide macnaheedu waxa weeye waxyaabo filiqsan ah oo kala wada duwanaa oo mid walba gaarkeeda in looga hadlaa ay adkayd baa la soo ururinaya dabeetana xukunkaa guud baa lagu siinaya ah, waar shortikadkii computerka oo kale wey shortikadku halkan laga soo dhaweysta sooma markaad isticmaalayso waxa weeye computerka waxaa laga yaabaa halkaad meel kale ka geli lahayd laba baton oo aad isku taabatayna wixii bay kuu soo dhaweeyaan soo maa qaacidada xif mar alla marka aad fahamta macnaheeda wax alla wixii hoos imanayana waxa weeye waad fahmaysa xukunkaas unbaad siinaysaa masalo walba hoos timaada waaya markaa macnaha alqaacida isilaaxan waynu fahmay baan filaya macnahana waa kii baynu nidhi waa almacna alcaam lilqaacida soo racad maaha weliba aynaan gaadhin almacna alfiqhiya kaasi waa inoo soo marka waxaynu kaga baxnay alqawaacid lugatan alqaacida iyo isilaaxa marka kelmadii koobaad ee magacuu ka koobnaa waynu ka baxnay alqawaacid alfiqiya soo mahayn waayo maxaa inoo hadhay ila magacu waa murakabe kelmadii alfiqhi ilaa alfiqhiyatu waa nisbatun ila alfiqhi soo ma haddaba fiqhiya u maxaa tahay aaniya tacriifu lfiqhi fiqhi waxaa looga jeedo luqatan iyo istilaaxanba alfiqhu fiqhigu luqatan carabi ahaan alfahmu waa fahamka in wax la fahmo waxaa kaloo la yidhahdaa waa mutlaqu lfahm qofku inuu waxuun fahmo wuxuu doonaba ha ahaadee carabi ahaan kaasaa la yidhaahdaa alfiqh qaala allahu tacaala waxa ilaahay uhi famaa lihaa'ulaai alqawmi kuwaa qoomkaa ah ama dadkaa maxaa u sugnaadayoo laa yakaaduuna aanay u sigaynin ugu dhowaanayn yafqahuuna inay fahmaan xadiian hadal aayadda markaa macnaheedu maxay yafqahuun ay yafhamuun inay fahmaan yani waxa lagula hadlayo hadalka waxa wey lagula hadlayo wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa fulaanun hebel ninka la yidhaahdaa laa yafqahu shay-an maxaa looga jeedaa yacni laa yafhamu waxbaba fahmi maayo wuu ku soo eegayaa alli yaala wuxuu fahmayaana ma jiro maxay noqonaysaa laa yafhamu sheen ma aha dersigoo qura ma aha cashar oo keliya yani waxa waad la hadashay uu fahmi waaye ishaaratiisay uu fahmi waaye waad riixday uu fahmi waaye laa yafqahu shay-andi waxba qofku markuu shayga fahmi waayo wuxuu doonaba ha noqoto waxa uu fahmi waaye waxaa la odhan karaa laa yafqah oo looga jeedo laa yafhamu ma aha in la leeya laa yafqahu hadda fiqhiga ma yaqaano macnuhu maaha ee laa yafham bay ka dhigantah waxba ma fahmayo ayaa looga jeeda taasi waa macnaha alfiq luqata waanu koobaya wlfiqhu isilaaxan fiqhiga eray bixin ahaan culimada fuqahadu fiqhi maxay ku qeexeen culimada islaamku fiqhi maxay u yaqaanaan ama ay ku magacaabeen waay wlfiqhu fiqhigu istilaaxan eray bixin ahaan kelmaddaasi dee male badan bay kugu soo martaye luqatan iyo istilaaxan way kala duwan yihiin luqatan waa macnaha kelmadani carabida asalahaan ay ku leedahay istilaaxan waa macnaha gaarka ah loo dejistay wey macnaha gaarkaa ah ee loo dejiyey wey sidaa awgeed istilaaxu meelo badan buu deen galaa ma aha oo keliya culumtowna hau fahmi waxaa jira waxyaabo xataa af soomaaliga laftiisa ah asal ahaanna kelmaddan soomaaliga macno ku leh macno kaloo loo dejisto hadduu doona suuqiina de uu jira soo ma jirto way badan yihin soo maa somaad baqal gidaar baan u dhiibay gidaar baan udhiibay macnaheeda ma asal ahaanna macnay waa la yaqaanaa dee waa gidaar iyo dhiibis macnaheed oo la garanaya soo maa gidaar wuxuu yana waa la yaqaana ninka miyiga ka yimi aana suuqilo oqoon iyo reebagaal toona kelmadda asalkeedii buu haystay gidaar la dhiibay buu eegaya marka so laakiin marka aad tidhaahdo waxaan uga jeedaa yani waxa weeye waxbaan yani waan khiyaamayey midda isaga badantay waa macno istilaaxi loo jeestay de soo maa oo dadkaa dee waxa weeye iska suuqa dee reemagaalka ayaa iskala deg weliba kuwa aan fiicnayn dee waayo ereyada qaarkood lama isticmaalo mar walba waxaa jira ereyo aan fiicnayn laakiin suuqa caadi kaasuma ah jiraan qof dee diin leh iyo qof wadaada iyo looga fiican iyo qof sharaf leh inuu isticmaalo waaya haddaba fiqhigu erey bixin ahaan fiqhi waxaa la yidhaha huwa isagu waxa weeye macrifatu alaxkaam asharciya garasho la garanayo ama in la barto axkaamta shareecada alcamaliyati ee camaliga oo looga jeedo ta uu qofku xubnaha ka samaynayo in la barto axkaamta shareecada ee camaliga ah dadka ka soo fulaysa weliba laga barto oo lagu ogaado min adilatiha adiladeedii altafsiiliyati ee kala dhigdhignayd fiqhi waxaa la yidhaahdaa istilaaxan oo la odhan karaa qofkani fiqhi buu leeyay ama waa faqiih waa macrifatu alaxkaami sharciya qofku inuu barto axkaamta sharciga ah axkaamta sharciga ahi dee markaynu usuulu fiqigii sula noqonno labay u kala baxaano alaxkaam atakliifiya alaxkaam alwadciya soo may inuu qofku barto shaygani xukunka uu yeelanayo sharcan waajib baa lagu magacaabaya ma sunaa ma muxaramba makruuhba ma manduubba marka qofku inuu barto alaxkaam asharciya weliba alcamaliyati axkaamta sharciga ee marka uu barto xukunkeeda uu faqiih noqonayo waa axkaamta camaliga ah oo looga jeedo axkaamta cafwan yani acmaasha kasoo fulaysa dadka ee cibaadaad ku tacalluqa ama mucaamalaad ku tacalluqa iyo wixii la halmaala xukunkooda inuu qofku garto ayaa la yidhahdaa fiqhi marka la yidhaahdo macrifat laxkaam alfiqhi asharciya maxaa baxay qofku haddii uu waxyaabo kale aqoon u leeyi oo aan axkaamtii shareecada ahayn ee axkaam kale ah dee laa yusama faqiihan faqiih lagu magacaabi maayo haddii uu naxwo qura yaqaana ka wa wax kalaba ma yaqaano naxwahaasun bay ugu joogta ma faqiih buu noqonaya naxwo alaxkaam sharciya kama hadlada waajib iyo sunna kama sheekeeyo ha u caawinaya laa shaka qofkii dee markuu baranayo culumtii waa fanni ka mid a funuunta ugu muhiimsan laakiin mujarad inuu kaasun yaqaano faqiih iyo culimo toona ku noqon maayo haddii uu ku takhasuse caafimaadka keliya muxuu yaqaanaa axkaamta u yaqana maxay noqonaysa waa alaxkaam aibiya de soo maa axkaama sharciya ma aha qofka markuu baarayo waa kan halkanaa ku xanunaysa halkana caynkana kininkaasaad bahanta intaas soo noqo waa axkaamtaasu daadinaya lakin ma faqiih buu ku noqonaya maya faqiih maakaas waa inuu yahay aqoon u leeyahay alaxkaam alsharciya waayo tacriifka waa inaad lafagurtaa markaad wax qeexayso alcamaliya axkaamta weliba inuu aqoon u yeesho loo jeedaa waa tee ama aqoon loo yeelna si qof faqiih u noqdo waa ta looga jeedo taa qofka soo fulaysa ee afcaashii looga jeedo day salaad tahay soom tahay zake tahay salaad yacni tahaaro tahay mucaamalaadkii yani wax kastoo kasoo fulay waxaa ku baxaya markaa waxaa loo yaqaano alaxkaam alictiqaadiya iyana istilaaxan dee fiqhi lama yidhaha macrifat alaxkaam alictiqaadiya oo keliya inuu qofku caqiidada iyo muctaqadaadka aqoon u yeesho laakiin axkaam afcaasha aanu aqoon u lahayn axkaamteeda istilaaxan faqiih loo odhan maayo hadda istilaaxan baan ka hadlay ogow sideedu marka loo eego caqiidada waxaaba lagu magacaabaa ama fanniga caqiidada iyo tawxiidka alfiqhu lakbar ayaaba loo yaqaan laakiin markaynu istilaaxan iyo erey bixin ka hadlayno macrifatu alaxkaam alictiqaadiya fiqhi dee la odhan maayo istilaaxa lagu magacaabi maayo marka waa wixii camali ah ee qofka afcaashiisa ku tacalluqa min adilatiha tafsiiliya haddaba qofku inuu ogaado afcaasha dadka mukalafiintaa ah ka soo furaysa xukunkeeda odhaa ninkani waxa uu sameeyey waa sax kanna waa khalad kani sunnuu sameeyey kani waajib buu sameeyey xaaraan buu ku dhacay nuqaabkaa axkaamta noocaasa u sheegaa laba midun bay noqotaa in loo soo sheegay dee uu soo dhegaysto meelaha cid soo weydiyo soo warwaraysta deetana idhaahdo hebelo waxaa tabayse waa xaaraan oo xaggeed ka keentay sheekh hebel baa ka hadlayay habeen dhaweyd waa qodob waa xukun buu sheegay iyo inu hahdo shaygaasi waa xaaraan waxaana u delila aayadda ama xadiidka ama ijmaaca ama qiyaaska labaduba xukun bay sheegeen soo ma laakiin maxay ku kala duwanaadeen midul xukunka uu sheegayo istanbata min daliilihi alu ka soo qaatay daliilkii buu ka soo qaatay dee aayad ama xadiid ama ijmaac ama qiyaaskii buu ka soo qaata u daliishanaya waa min adilatiha tafsiriya marka leey laakiin qofkan ina yidhi shaygani waa xaaraan oo ma bannaano waayo sheekh hebel baa sidaa igu yidhi xukun buu sheegay amaliya laakiin ma min daliilihi tafsiriyi buu ka soo qaatay maya sheekh hebel buu ka soo qaatay sooma kaasi markaa faqihi noqon maayo yani fiqhi maaha taas la odhan qofkani fiqhi buu yeeshay waxaa fiqhi yeelanaya qofkaa xukunkii gartay qofkan ficilkii uu sameeyey xukunkiisa sheegay halka uu kala soo baxayna waa halkee min ad min aladilati tafsiiliya adilada kala dhigdhigan yacni adila tafsiliya waxa looga jeedaa masalo walba daliilkeediidii salaaddii waa waajib maxaa u dalila waa aqiimu salaa soomku waa waajib maxaa u dalila kutiba calaykum siyam tusaale ahaan waa min aladilati masale walba daliilkeedii u gaarka waxaa taana ku baxaya aladilatu alijmaaliya waxaa loo yaqaano aladilatu alijmaaliya waa min mabaaxisi usuuli lfiqhi yaa ka hadla usul fiqhi yaa ka hadla adilada ijmaaliga guud almru lilwujuub walnahyu liltaxriim waxaan leeyahay almubayinu muqadamun cala almujmal alظaahir mubayinu ala yani qawaacidda noocaasi qawaacid usuuliya la dhahda waana wa waa adila ijmaaliya kuwaasi adilo guud sidoo kale kuwaasi waaba qawaaciddii loo waxa weeye marayay adiladee si kale haddaynu u dhigno usuul fiqigu muxuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa alkitaabu wاsunnatu واlijmaacu wاlqiyaasu si guud soma hadde aladila mutafaqi calayha iyo aladila lmukhtalafi calayha buu dee ka hadla marka laga hadlaya alkitaab usulu dee furuucdii masaa'isha iyo adiladoodii u doonan maysa laakiin waxaad u doonanaysaa xujiyat lqur'aan iyo sida loo daliishanayo aayadda qaabkeed u deliishan kartaa xadiidka salaan sideed u daliishanaysaa ijmaacii qiyaaskii qaabkeed loo daliishanay kuwa waxaa loo yaqaan marka aladilatu alijmaaliya fiqigu laakiin muxuu ka hadlaa aladilatu altafsiiliya kaasaa fiqi la yidhahdaa marka markaynu soo koobno alfiqhu waa huwa isagu waxa weye macrifat alaxkaam alsharciya alcamaliya in la barto axkaamtii shareecada loo nisbeeyey ee weliba camaliga ahayd almutacaliqatu biafcaali mukalafiinti afcaasha mukalafiinta waxa ka soo fulaya dee waxa yaa looga jeeda min adilatiha halkee laga ogaanaya adiladeedii xukunkan markaad sheegayso ee daliilkiisa wanaagsan altafsiiliyati ee kala dhigdhignayd marka taasaa fiqh la yidhahda xukun baad sheegtay daliilkiisii gaarkaan oo sheegtay hada huwa alfiqh kaasaa fiqh lagu magacaabay waaya halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay Eh, tacriifu alqaacidati lugatan waistilaaxan iyo tacriifu alfiqhi lugatan waistilaaxan oo ah tacriifkii koowaad alqawaacid alfiqhiya oo ah biictibaari mufradayhi marka la eego labada kelmadood mid walba gaar ahaantiisa waynu aragnay waxaa qaacido looga jeeda luqatan iyo istilaaxan fiqhina sidaas la eg waynu aragnay waxaan baraarujinaya un markaa fiqhiga tacriifkiisa oo adiga adiguna ha isbogaadin oo faqiih ha isku sheegi ya ilaa aad gaadhaysad ilahay na gaadhsiiye dhammaanteen wada gaadhayna sababtaas sidaa ule waxa weeye waxyaabaha qaarkood dadka qaarkood baa laga yaabaa in ay u haystaan mas'alada markaaad go-aan ka gaadhayso ama aad fatwoonayso ama aad xukun sharciga sheegayso marna kitaab baad ka soo akhrisatay ama sheekh baad soo dhegaysatay ama wadaad baad beri hore ka maqashay isagoo ka hadlaya intiibaa dadka u sheegtay adiguna famaa anta ilaa naaqil keliya maxaa tahay waad soo gudbisunte warun baad sheegto hebel baa sidaa igu ilmi kara iyo kitaab hebel baa intaa sheega laakiin fiqi waxaa la yidhaahdaa waa inaad masaa la fagurtaa fiqih yani qofku wuxuu noqon karaa ama lagu magacaabi karaaba marka masaa qofku uu isagu istimbaadkeeda ma lihin de waa inay cidibo uga horrayn macnuhu maa oo looga horraynayo oo aayaadkii axaadiis de intaasoo caalim oo kaa horreeya dariishanaya laakiin waxaagu haddii uu yahay aayaddanaa la igu yihi daliil bay u tahay ama xadiidkanaa la ii sheegay inuu daliilu yahy lakiin adigu aadan awood u lahayn inaad soo saarta halkee aayaddani ay naga tusinaysaa xukunka xadiidkan halkee laga daliishanaya soo maad arag kutubta qaarkood markay masaa-ishan la fagurayaan aayad baa la sheegaya maxaa la raaciya wajhul istidlaal soo maa xadiidka wajhu alistidlaal maxaa looga jeedaa waa halka aayaddu ay daliil ka tahay mawduuca ay naga tusinayso halka xadiidku uu yani ka tusinayo waa tan labaade dalaaladii baa dee noocyo ah oo noocyo badan dalaalada xadiidku uu masaladan ku tusinaya ma dalaalad ma manduuq buu ku yihi ma mafhuum buu ku yihi haddii mafhuum iyo waa mafhuumkee mafhuum muwaafaqa mise waa mafhuum lmukhaalafihi xaggeed waa ina dhinacyo badan ka egta masaaisha dhinacyo badan in laga laakiin inuu qofku keliya un waxyaro akhristo bowbowsado deetana u yhahdo intaasaabaa igu filan ee sax maaha qof kastoo wax dhigaana faqiih maaha qof kastoo fiqi akhriyaana faqiih maaha taana khudha qaacida cid kastoo fiqi akhriyaysa faqiiha u qaadan laakiin faqiihu muwaasafaadka tacriifka aynu ku aragnay baa loo eegayaa waayo waayo hadda waxaan u adkaynaya dee culimadiiba waxay noogu badatay sheekhyadii baa fara batay sooma nin waliba sheekh ula baxay dadkuna sheekhun bay ku sheegaya waxaasa qaar tiifiyada ka hadlaya mid wax iska soo duubaya mid kale oo dabeetana mid waliba dadkii waxba kala garanmayaan waxaa kaloo iyana la yaab leh qofba qofka uu baraha bulshada kaga hadal badan yahi haduu doonayaan waxuba hayninbe bay dadku sheekh u yaqaanaan xilligan la jooga soomaa waa wa sheekh can wuxuu kasoo baxa halkaa iyo halkaa saasuu baa meel laka jira dadkuna dee waxay yani ummad badan kale yar casilan yihiin shaqooyin kale ay wax ka cunay dabeetana ninka hudh ah kaasheerka lacagta ururinaya subax horay ahayd saa subax markaan ka soo baxay ayaa deeta wuxuu guhi haddii aad aragtan ina habsaamaya waa nin salaaddii subax ka tagtay jamicii aan tegin dabeetana intaa markii uu yidhi anoon weli u jooginba wuxuu yidhi deetana waxaan kuu tilmaami lahaa inaad akhrisato kitaabka loo yaqaano qiimatu zaman ee uu leeyahay sheekh hebel hebel magac magaciisii buu sheegay weligeyba ma maqal kitaabka soo arki waa nin hordheer iska haysto intuu kusoo kallahay buu lacagtii tirinaya kitaabna magaciisu kuu sheegaya kitaabkii baan baadi doono waan ogaaday kitaabka iyo qiimihiisa marka dee waa alxaqu lmumin sooma halkaad ka heshaba ka qaado ama mid hordheer joogo ama mid baalasha waxaa doontaba ka qaado muhimaddu waxaani xaq may faa'iide ma tahi marka waxaan uga jeedaa dad badan baa jiro oo aqoon leh oo qaar badanoo maanta baraha bulshada inagu wareeriyey oo inagu dawakiyey ka aqoon badan laakiin dee amaan waxa weeye ama ay ka tahay ba inay iska aamusaan ama laga yaaba inay duruufo kale iyo hawlo kaleo ay hayaani ay waxa weeye dee waxa weeye ay xanibeen haalian tacriifu alqaacidati alfiqhiya halkan waxaynu ka gelaynaa tacriifkii labaad altacriif athani oo ah bictibaari kowni hada alismi laqaban aw calaman lihada alfanni almucayan aladi huwa alqawaacid alfiqhiya alqawaacid alfiqhiya oo magac ah hadda wada socda oo hal magac isku ah tacriifkoodii baynu arki doonaa waxaynu ka soo baxnay labada mufrad iyo mid walba tacriifkiisa alqaacidatu alfiqhiyatu isilaaxan qaacidada fiqhiga ahi erey bixin ahaan alqawaacid dee odhan alqaacidat alfiqhiya baa la yidhi waayo dee alqawaacid waa jamcu qaacida soo ma marka alqaacida alfiqhiya istilaaxan maxaa looga jeeda eray bixin ahaan hiya qaacidada fiqhiga ahi dad maqasho alqaacidat alfiqhiya xukmun waa xukun xukunkaasoo sharciyun sharciga loo nisbeeyey waa xukun sharci ah fiqhiyun kaasoo weliba fiqhiga loo nisbeeyey oo fiqhi ku saabsan aghlabiyun kaasoo weliba masaaisha badankoodii koobsanaya intoodii badnayd yukhadu minhu yu'khadu kaasoo laga qaadanayo minhu yacni xukunkaa laga qaadanayo axkaamu jus-iyaatin kaiira masaa'il fara badan xukunkoodiina laga qaadanayo waa tacriifaad kala duwan baa usoo arooray alqaacidatu alfiqhiya ama alqawaacid alfiqhiyatu isilaaxan tacriifaad kala duwan bay leeyihiin laakiin tacriifaadka tacriifkani waxa uu ka mid yahay kuwa ugu fudud ugu sahlan madmuunkiina si guudda wax weeye looga fahmi karo alqaacida alfiqhiya waxaa la yidhaahdaa istilaaxan waa xukmun sharciyu xukun markii la yidhi de wixii aan xukun hayn naga saar xukmun sharciyun waa xukun ama go'aan aan sharciya weeye oo sharciga waafaqsan fiqhiyun weliba ku abtirsanayo loo tiiriyey maxay fiqhiga halkaana maxaa ku baxay axkaamta aan fiqhi ahayn qaacidaba ha u ahaadaane dee axkaamtii luqawiga ahayd qawaaciddii sheegaysay qawaaciddii axkaamta usuuliga ka hadlaysay usuul fiqiga qawaaciddii ka hadlaysay waxa weeye mantiqa tusaale ahaan qawaaciddii balaagada qawaaciddii sarfiga iyaguba waa xukun laakiin sharci ma aha soo ma hadde yani marka fani ahaan loo eega sidoo kale fiqhi ma aha hadde oo fiqhiyuna meesha ay ku baxayaan aklabiyun haddaba u fiirsa halkan qaacidadani lafteediibaba xukun ah alqawaacid alfiqhiya iyagaa sidooda axkaam u ah waxaa taa kaga duwan ama ka gedisan alaxkaam waxaan leehay alqawaacid alusuuliya alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuulu fiqhigu iyagu ma aha xukun laakiin waa dariiqii xukunka lagu gaadhay waa dariiqii he xukunka lagu gaadhaye lagala soo baxayay oo waddadii loo marayay laakiin qaacidada fiqhiga ahi sideeday xukun u tahay go-aan u tahay marka waa xukmun sharciy waa xukun sharciga loo loo waxa weeye loo nisbeeyey fiqhiyun weliba he waa fiqhio waxaa baxay maxay axkaamtii sharciga ahayd ee tusaalaan ictiqaadiga ahayd way baxeen alqawaacid alfiqhiya mawduucooda iyo mabaaxistooda kuma jirto alaxkaam alictiqaadiya kuma jirto tusaale ahaan halkaa intaynaan dhaafin marka aynu leenahay alaslu fi lashyaai alطahaara waa xukun baad sheegtay dee ashyaada waxaa asalo baa tir inay aahir yihiin soo ma waad go-aamisay waad xukuntay bay ka dhigtay inay aahir yihin baad xukuntay waa xukun waana sharciyo waadina yidhi waa tahaaraad xukuntay waana fiqhiyo tahaaradu halkay khusaysaa waa min mabaaxii alfiqhi soo ma hadda masaaishii fiqhi uu ka hadlaydii marka waa xukmun sharciyun fiqhiyun intaa waad ila fahamtaan filaya aklabiyun maxaa looga jeedaa waynu arki doonaabee aqlabi waxaa looga jeedaa masaa'ishan hoos imanaysa qaacidadu inteedii badnayd xukunkanay wada hoos imanayaan lakiin maxaa iman karoo jira wax loo yaqaano istinaa'aat ama mustanayaat qaacido kastoo fiqiyay maxay leedahay waxay leedahay masaa'ilun mustathnan canha masaa'il laga soo reebo xukunka qaacidada aan hoos imanayn marka aqlabi waxaa looga jeedaa masaa-isha hoos imanaysa qaacidadan inteedii badnayd way hoos imanaysaa xukunkaasay qaadanaysaa aqlabitaasaa looga jeeda oo waxayn yani waxa weeye lama cabirin oo lama odhan kulli oo lama odhan xukmun sharciyun fiqhiyun kulliyun lama odhan kulli maxay ka dhigantay wax masalo ka hoos baxaysaaba dee ma jirtay ka dhigantay soo ma alqawaacid alfiqhiyana maxaa la masaa'il laga soo reebayo oo laga soo istitnoonayo ayaa jira yukhadu minhu xukunkaa sharciga ah ee fiqhiga ah waa qaacidadii hadda waxaa laga qaadanayaa oo yani qaacidadani ayna siinaysaa axkaamu jus kaiira masaa'il fara badan axkaamtoodii ayaynu ka qaadanaynaa aynu ka helayna halkii mas'alo walba xukunkeeda aad gaar u raadin lahayd baa qaacidadani maxay ka dhigan tahay wixii oo dhan bay kuu soo koobaysaa hal xukun bay masaa'ishii siisay kaasaa adna aad qaadanaysa marka aynu leenahy alaslu fi lashyaai alطahaara tusaale waa qaacido soo ma hadde ha waa xukun sharciya fiqhiya ju yani aglabi oo inta badan ay masaaisha hoos imanayaan waxaad eegtaa maxaynu ka faa'iidaysanay qaacidana ah alaslu fi lashyaai alطahaara waxaynu ka faa'iidaysanay masaa'il fara badan xukunkoodii soo ma hadde waxaa la weydiiyey caagadda waxaa laga sameeyey inuu aahir iyo kale maxaad garanaysa waa iska cabaysaa un tusaale bilay aahir tahay mikrofoonkaasi waxaa laga sameyey maxaad ka ogtay inuu najaas laga samey inu aahir laga sameyno yani waa masaa'il kala duwan soo ma hadda xidhan tahay shay kastoo aad arkayso dee ka hor yaalla waxaa tidhi alaslu fi lashyaai aahaara qaacidada maxaad ka heshay marka yu'khadu minhu axkaamu juz'iyaatin kaiira masaail fara badan xukunkoodii miyaad mar hal mar soo koobin ha hal mar bay kusoo koobtay marka qaacidadu alqaacida alfiqhiya faa'iidada ay leedahay baa intaas masaaishii filiqsanaydee haddii la odhan lahaa ka warran mas'alo walba xukunkeeda fiqiga fiqhiyan gaar u xifdi ama gaar u raadi gaar u keen way adkaan lahayd ama inaad ururisaa waqti bay kaa qaadan lahayd laakiin qawaaciddani maxay samaynayaan way kuu soo ururinayaan deetana xukun guud baad mid walba cinwaanoo kale ka dhigantay marka cinwaanka xukunkiisii markaad sheegtay masaaishii ka farcamaysa o de dee xukunkii baad siinaysa ay qaadanaya waay marka tacriifkaana in la fahmay baan rajaynaya wa qawlunaa fi tacriifi hal qodob baynu markaa ku noqonaynaa tacriifkeenna alqaacida alfiqhiya aynu qeexnay waxaa ku jira aklabiyun soo ma xukmun sharciyun fiqhiyun aklabiyun soo maaha intaynu af ka weeye waxaa markaa la isticmaalay ereyga aklabi walam nucabir bilkuliy ma aynaan odhan xukmun sharciyun fiqhiyun kuliyun lama odhan kamaa fii tacriifi alqaacidati cumuuma qaacidadii horeynu soo marnay qaaida tacriifkii qaacida guud isagu muxuu ahaa muxuu ahaa waxa u xukmun kuliyun soo ma macnaha guud ee qaacidadu ay leedahay salahaan weynkaas laakiin alqaacida alfiqhiya markaynu leenahay xukunkii kulli maaha waa aklabi ayuu noqonaya waayo lianna alqawaacid alfiqhiya alqawaacid alfiqhiya ama fiqhiga qawaaciddiisu aklabiyatun waa aklabi oo masaa-isha intooda badan bay koobsanayaan walaysat kulliyatan laakiin qaacido waliba masaa-ishii hoos imanaysay boqol kiiba boqol ma wada koobsanayso wadaalika arrinkaasna wuxuu ku yimi oo arrintaa loo sheegayaa liwujuudi alistinaa'aati maxaa jira waxyaabo laga soo reebayo fi lqawaacidi alfiqhiya alqawacid alfiqhiya dee masail laga soo reebayaa jira bikhilaafi gayriha min alqawaacidi maxaa sidaa khilaafsan lakin alqawaacid alfiqhiya maxaa ka duwan qawaacidda kalaha sidaa khilaafsan falgaalibu calayha qawaacidda kale culumta kale qawaaciddoodu sida haalibkee u badani baqaau kulliyaatiha maxay ku baaqi yihiin qawaacidda culumta kale yani waa kulli o inta badan waxba kama hoos baxaan oo iminka markaa waxaa la yidhaha tusa ahaan qawaacidadii naxwi baa la maraya miyaad aragtay faacil mansuuba ya waa kulli waa qaacida kuliya halka alqawaacid alfiqhiya marka la joogo ay yihiin qawaacidun aglabiya yacni masaa-ishii in badan oo ka mid ah ayay koobsana ama inteedii badnayd laakiin maxaa jira masaa'il ka baxaya oo laga soo reebayo ayaa dee jira waayo ahamiyatu cilmi alqawaacid alfiqhiya alqawaacid alfiqhiya yani cilmiga loo yaqaano alqawaacid alfiqhiya muhimadda uu leeyahy barashadiisu cilmu alqawaacid alfiqhiyati cilmiga iyo barashada la baranayo alqawaacid alfiqhiya lahu ahamiyatun kubraa muhimad weyn buu u leeyahay liaalibi ilcilmi qofkii cilmiga baranayay wa tattadixu waxaanay muhimaddaasi ku caddaanaysaa min khilaali alumuuri taaliya arrimahan soo socda markaynu aragno baad arki doontaa muhiimadda ay leedahay alqawaacid alfiqhiya in la barto oo la fahmo kow muhiimadda cilmigana uu leeyahay waxaa ka mid ah ama ugu horeeya tuciinu lfaqiiha qawaacidda fiqhiga iyo qofka faqiiha waxay ka caawisaa calaa dabti wa xifdi kaiirin min masaa'il alfiqhi almutashaabiha maxay ka caawisaa calaa dabti wa xifd <clears throat> inuu xifdiyo u koobo kaiirin min masaa'il alfiqhi almutashaabiha masaa-isha fiq in badan oo ka mid a ah masaa-isha fiqiga isshabahada isu eg ayuu dabdinaya ayuu xifdinaya weel bay u tahay qaacidada fiqhiga ah alqawaacid alfiqiya waa weel iyo wicaa uu adeegsanayo qofka faqiiha ah qaacidadii halkaasay u taallaa masaa faraha badnayd ee ka hor imanaysay ee kala duwanayd ee fiqhiga ku saabsanayd baa maxay u samaynaysaa way u ururinaysaa way u koobaysaa mar dhow dabeetana marka mas'ala ay la soo daristo ama mas'ale uu ka jawaabayo ama xukunkeeda uu rabo inuu sheego halkii uu iyada gooni ahaanteeda u baari lahaa muxuu doonanayaa qaacidadeedii guudun buu soo qaadanaya wa inagaa nidhi shay baad ka shakidee daahir baa mise ma ah tolow aahirba mise waa najaas tusaal ah bannaankaasaad ku tukanaysa waxaad ka shakiday nin adigan banaan iskaga tukanay tarow ma daahirba mise maaha halkii aad ka odhan lahayd aan soo baaro bal hadda kutubtu waxay meelaha dhulka meelaha qaarkood iyo waxa laga yidhi heliba maysid dee meel meel kitaab meel walba ka hadlay la heli oo goob walba kuu sheegaye dee waad ku daali doontaa laakiin marka aad haysa alqawaacid alfiqhiya alaslu fi lashyaai aطahaara qaadatayba khalaas kugu filan alyaqiinu laa yazuulu bishak shay baad ka shakiday waxaad ka shakiday wadiu maradan imnijaas baan soo daahir cafwan waxaad hubtay sababkaba kaale inaad weysaysatay ood weyse qabtayba waxaad ka shakiday uniyo tolow bilooy kaa jabtay laakiin waxa caddayn ma haysid ma hubtid waay halkii aad maanta oo dha adigu isku mashquuli lahayd talow maxaad yeeshaa iyo calaamad raadi iyo iskaba weysiisay iyo shaki daad tukatana adoo shakisan aad tukan lahay baa waxaad soo qaatay alyaqiinu laa yazuulu bishak shayga la hubaa shaki kuma suulo weysaad hubtay soo ma inaad weysiisatay waad hubtaa waxaa meesha soo dariyey ee yimi waa maxay waa shaki soo maa hadde dee yaqiintii iyo wixii aad hubtay baa ka xoog badan shakigana ma shiiday shakiga iska tuur ood weyse qabtaaya marka faaidadaasa le tuciinu lfaqiiha calaa dab waxay ka caawinaysaa qofka faqiihaha calaa dabti wa xifdi kaiirin inuu xifdiyo u koobo in badano min masaa'ili lfiqhi ka mida maxay masaa-ishii fiqhiga almutashaabihati ahee isu ekay ila qawaaciddan fiqigaayo masaa-ishu siday isu shabahaan bay isu raacraacinayaan oo iminka alyaqiinu laa yazuulu bishak maxaa hoos imanaya wax wixii shaki iyo ku tacalluqa dee ayaa hoos imanaya salaha alumuuru bimaqaasidiha maxaa hoos imanaya waxaa la wixii niyooyinka ku saabsanaa ayaa hoos imanaya yani masaa-ishu siday isu raacraacayeen ayaa alqawaacid alfiqhiyana ay isu raacraacinayaan waayo waxaa kaloo ka mida muhimadda ay leedahay ayna tusinaya alqawaacid alfiqhiya ay leeyihiin barashada la bartaa tuciinu lfaqiiha qofka faqiiha waxay ka caawisaa qaacidada fiqiga inuu bartaa calaa macrifati maqaasidi tashriici inuu aqoon u yeesho ujeeddada ilaahay uu ka leeyahay sharci dejinta sharcigaa la inoo soo dejiyey ee qiimaha badan maqaasida iyo danta laga lahaa wa xukmihi iyo waxa weeye xukunka sharci dejintu ay waxa wey ilahi subxa tala sharciga uu inoo dejiyey xukunka uu leeyahy wa maxaasini ddiini iyo diinta wanaagyadeeda faraha badan buu qof ku ogaanaya oo marka aad eegto diinteenna qiimaha badan masaa'isha marka laga hadlayo soo darsaya ee kala wada duwan laga soo bilaabo maalintii waxyiguu soo bilaabmay ilaa yowminaa haada masaa'isha soo kordhaya ee diinta xidhiidhka la leh ee fiqiga xidhiidhka la leh ti aada ba u badan yahi haddana bal waxyaabaha cajiibka ah iyo shareecada wanaaggeeda waxyaabaha ku tusinaya qiimaha ay leedahy mas'alo walba xukunkeeda waa la helaya waayo shareecadu masaa-isha xukunkoodu marka ay bayaaminayso laba qaabba way ku bayaamisaa in mas'alada daliilkeedii u gaarka ahaa loo hayo xadiid aayad ijmaac qiyaas adiladii kale la laisku khilaafsanaa haddii la doono loo daliishado oo dee mas'aladan si gaar ah daliil loogu hayo taa haddii aan la haynin waxaa loo doonanayaa alqawaacid alcaama shareecadiinu maxay dejisay xeerar waaweyn oo balballaaran oo mas'ale kasta oo soo korodhaa xukunkeedu waa laga soo helaya qaacidadaa guud baa looga helaya haddii daliil gaara loo waayo daliil gaara haddii loo waayo weliba waxaa badan masaa-isha shareecadu axkaamteeda ay ku caddaysay qawaaciddaa guud taasaa badan inta laga hadlay si gaara daliil iyo aayad xadiid iyo wixii la halmaalaa ah ay u sheegeen waabay iska koobayn marka masaaisha laga hadlay lakiin maxaa badan masaaisha shareecadu axkaamteeda ay ku bayaaminayso bilqawaacid alcaama ee shareecadu ay dejisay taasaa badan maanta hadii la dhahdo qaadka xukunkiisa sheeg ama aad nin ku tira qaadku waa xaaraana iska daa oo kudhaa aayad iyo xadiid ii sheeg ma aayad baad soo helaysa ya aayad sheegaysa qaadka inamala qaato miyaad soo helaysa xadiid miyaad soo helaysa <laughs> masoo helaysa ma helaysa yani nasgaraynaya dee laakiin maxaad u leexanaysaa markaba alqawaacid alcaama ayaad u leexanaysa laa darara walaa diraar bal haddeeg waa qawaaciddii waana xadiid waana qawaacidda aynu arki doona dee qawaaciddiis aynu arki doonno qaarna istimbaadkoodii marka la eego halka laga soo qaatay qaarna waaba adilo iyo axaadiis baaba laga dhigayba qaacido qaarna adilada macnahoodii baa laga dhigay qaarna waa istiqraaba lagu ogaadiya tatabuc iyo dabagal laakiin haddii aadan qawaacidda guud waxba ka oqoon marka la odhaa qaadku xaaraan maaha aayad baad u hayskata xadiid waad iska aamusi doontaa waa madhow waxa la odhan maxaad ku xarimtay soo mahad ha hadaad tidhaahdo waa lagu mirqaamaa baa ku odhan kara anugu maba mirqaamani oon cunaawn kumaba mirqaamadi kuma waashada yani ile mirqaanku waa nooc waaliye marka wuxuu ku odhan karaa aniga mirqaanku heerkan waalideed sheegaysa ilama gaadhaba aniga kula hadlaya soo taagantiye saade caggeedii leeda waad waalata soo ma waa inaad keentaa wax kale wax kale waa inaad haysaa ila hadday halkaa kuugu joogto waad iska aamusi doontaa khalaas markaa dee wuu kaa badiyey kaas waa inaad qofka weydiisaa qaadka dhibtiisa iyo dheeftiisa keebaa badan dhibaatada caafimaad ta cibaado ta dhaqaale ta eh, reereed ta wax walba bal adigu dib ag si daacada maruu kugu warramo wuxuu koodhinaya mid dhaqaale buu leeyay uuna baabeeyeyba mid caafimaad buu leey ilkihiisi waa kuwa kala daadanaya mid xanuunadii kale kasii daray mid cibaaduu leeyaho salaadihii waa kuwa eh, wuxuu leeyahy habeenkii markuu seexdo adiga arkaya qaarkood bu soo maaha dee wax ku wada go-aan soo ma habeenka aanu cun dubaab taasaa u geliya dabada soo goynaya gam ku wada bargo-ay jiirba ku wada xoraaynsa ku wada bargo-ay ya miyaanay dhib ahayn taas <laughs> waa dhib dee haye waxaad weydiinaysaa bal dhibtaa kaa soo gaadhay iyo dheefta aad ka heshay keebaa badan laa shaka muxuu ka odhanaya dhibaatada uu igu hayaa badan soo ma haddee idan shareecadeennu wax kastoo dhibtiisu ay dheeftiisa ka badan tahay way xarintay inay qaacido guud ahay halkan dhow baad uga soo qabanaysaa de ha marka diintu ay leedahay iyo inay la jaan qaadayso xilli walba iyo zaman kasta ayaa alqawaacid alfiqiya ku tusinaya waayo maanta haddii la yidhaahdo waxyaabahan casrigaynu naqaano ee masaa-isha fiqigaana xidhiirka la leh way fara badan yihin soo ma waxaanu tusaalaha soo qaadan karnaa tusaale ahaan tahaarada marka la joogo biyahan loo yaqaano asarfu six waxaa jira biyo marka hore la isticmaalay ublaacadaha iyo najaasada iyo wixii o dhanta meel la isugu geeyey baa dib inta loo sifeeya dib loo isticmaalaa haddana dib baa hee loo isticmaalaa tahaaro ma geli karaa ma lagu weysaysan karaa hadda waa kuwii suuriyada ogo iyo bulaacadihii suuriyadii markii buuxsame la qaada meel lagu ururinayaa dib baa loo kala saarayaa maraaxil kala duwan baa la marinaya biyo caadiyaa laga soo saaraya badho si loo wadwadee loo marba meel si loo odhanaya ma lagu ahaaro qaadan kara waa su-aal taalla sooma xilliga hore miyay jirta maya waa masle casriya wey oo dee waa tan culimmadu ay ka hadlaan fiqiga loo yaqaano fiqhu annawaasil soo ma marka shareecadu xilli kasta iyo zaman kasta inay la jaan qaadayso alqawaacid alfiqiyaad ku garanayso mid walba waad usoo helaysa way sidoo kale tukawinu lada alfaqiihi faa'iidooyinka iyo muhimadda ay leedahay alqawaacid alfiqiya waxaa ka mid a ah tukawinu waxay abuureysaa lada alfaqiihi qofka faqiiha waxay u abuuraysaa malakatan fiqhiyatan inuu yeesho awood fiqhiyeed awood fiqhiuu yeelanaya yacni fiqhiga awood buu u yeelanaya qofba qofka uu ka yaqaano alqawaacid alfiqhiya ee uga fahamka badan buu fiqhigana kaga xeldheeri laa shak yastaiicu biha wuxuu awoodu yastaiicu wuxuu karayaa awood u yeelanayaa bihaa qawaacidda sababteeda qofka fiqiha wuxuu awood u yeelanayaa istinbaat alaxkaam alfiqhiya inuu la soo bixi kara maxay axkaamtii fiqigayd buu la soo baxaya xagguu yuu usoo saaraya axkaamtan fiqigaa wuxuu u soo saaraya ula soo baxaya lilwaqaa'ici lmutajadida dhacdooyinka cusub ee soo darinaya xukunkeediibuu soo saaraya istinbaad buu ku samaynaya masale kastoo cusuboo fiqigeena la ku tacalluqda qunyar buu usoo qabanaya wuu helayaaba way wadaalika arrintaasina waxay ku imanaysaa waxaa la isweydiinayaa masalada cusub ee aan daliilba loo hayn marka hore siduu xukun ugu heli karaa wuxuu ugu heli karaa min khilaali nadari marka uu eega uu fiiriyo fi lashbaahi wanadaahir fi lashbaahi wannadaa'ir masaa-isha kuwooda isshabaha iyo kuwooda isku midkaa ile baa loo dejiyey soo ma kuwaasunbuu ka tixraacaya waa alashbaah wanadaair alqawaacid alfiqiya looga jeeda kutubta qaarkood baaba magac ugu yahay sooma hadde alashbaahu wanadaair marka masaa kuwooda isshabaha meelaha qaar iska shabaha iyo kuwooda nadaairta isku mid kaba ah ayuu marka horeba xukun u hayay soo maaha masalada cusub ee soo darisa soo darida cusubna muxuu samaynaya masaaishii unbuu u baarhaya haddee mid qaar u egtahay buu soo helaya sooma ayuu hayay marka horeba xukunkaas unbuu ka dabageeniya kuwa hore la xukuntay buu leeyay qaacidada guudna waa cuskanaya sidoo kale muhiimadda ay leedahay alqawaacid alfiqiya in la bartaa waxaa ka mid ah tubayinu waxay caddaynaysaa alqawaacid alfiqiya barashadeedu madaa istiicaabi aladillati inta adiladu ay koobtay lil axkaami axkaamta adilada shareecadu sida ay axkaamta u koobtay ayay caddaynaysaa oo innagaa nidhi adiladu shareecadeedu ma waxna waa aladila alkhaasa oo masaa'il gaara ku saabsan kuwo kalena dee looga qiyaas qaadan karo wixii la mid ah adilada qaarkoodna waa caamo masaa'il fara badan baa hoos imanaya marka alqawaacid alfiqhiya waxay caddaynaysaa madaa isticaabi aladilati sida adiladu ay u koobsatay lilaxkaami axkaamta oo adilada shareecada markaad eegto masaaishii fiqigu waa ku dhan yihin xukunkeedii baad ka soo helaysa ma jirto masale fiqhi oo la yihi daliilba looma hayo mid walba daliil baa loo soo helaya wa muraacaatihaa lilxuquuqi waalwaajibaati maxaa kale ay caddaynaysaa alqawaacid alfiqiya wa muraacaatiha sida adiladu ay u ilaalisay lilxuquuqi waalwaajibaat xuquuqda iyo waajibaadka laga doonayo qofka sida ay u bayaamisay wa annahaa waxaa kaloo alqawaacid alfiqiya ay caddaynaysaa annahaa adiladu saalixatun inay u suuban tahay ku habboon tahay likulli zamaanin wa makaan likulli zamaanin xilli kasta wa makaanin iyo meel kasta goob kasta iyo meel kastoo la joogo adilada shareecadu waa u saalix yacnii waa ku haboonta waa loo daliishan kara waa lagu dhaqmi kara waa la dhaqan gelin karaa waxaa taa ka duwan waxyaabaha kale ee qawaaniinta dadku ay dejistaan iyo wixii la halmaala tacdiil baa lagu sameeyaa ma waa la bedbedelaa laakiin adiladu oo dee shareecadiiba dee hadda looga jeedaayo waa saalixatun likulli makaanin wa zamaan xilli kastoo la joogo laakiin dadkan calmaaniyiin ha sheegtaan ama kuwo kale ha sheegtaan maxay aaminsan yihin ama ka dhaadhacsanba inaanay shareecadu la jaan qaadi karin xilligan la joogo qarnigii koob iyo labaatanaad baa la maraya adda sheeka waxaad soo maraysaa kun sano ka hor halkii la marayey buu ku leeyay ya waa mid aan waxba ka fahamsanayn ama aanay u dhaadhacsanayn amaba lunsan dee oo afkaar kaloo khaldan oo qalloocda xambaarsan buu dee ka dhigay marka mar walba usuu usuubada oo usuubataa shareecadu ku haboontay xilli kastoo la jooga xaalad kastoo la jooga waxaa sidaa ka duwan qawaaniinta bani aadamku ay dejinayaan inaga soo madarag bal meel kaleba ha tegin dastuurkeenna yareg iyo waxaan la dejiya baarlamaanku sameeyaan maxaa la idhahdaa waa la isku khilaafay waa tii la bedeley numberka muxuu ahaa tusaale ahaan fourteen waa tii la bedelay goormaa la bedelay koob iy labaatankii oo goormuu bilowgii labadii kun iyo afartii imise sheer baa la soo bedelay labadii kun iyo afartii haddana koob iy labatanki haddana iminkaa la isku dul bedelaya haddana berri baa la bedeli doonaa marba shaar la eg ba ahe waxaa la ekeysinaya xaaladda xaaladda la taaganya baa la yar la ekeysin la wax bani aadam walulaaqdeen laakiin shareecadu xilli kasta iyo xaalad kasta iyo zaman kasta way la egtay waa la camal gelin karaa lagu dhaqmaya waa u saalix wax weeye waa ku habboon tahay hada wbiاllahi towfiiq wslى اllahuma عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih slma تsliima kaثiira